can xajaaj alacwar weyaan can ibni jurayj cabdimalik bn caziz bn jurayj qaala akhbaranii caطaa ibn abi rabax can abi saalix azayaat الsamaan dakwaan weyaan annahu samic wuxuu ka maqlay raxima allahu اljamiic abaa hurayrata radia allahu taala ayuu ka maqlay yaquul isagoo leh qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal slm asiyaamu soonka junnatun waa gaashaan gaashaan weeyaan naarta ayuu qofka nacam markii xalay waxaan qaadanay sagaalaad sooma ahayn sagaalaad kan dib ugu noqonnay waan ku darnay laakiin sagaalkii aan aan ballarin iya sheekh xadiidka xalay u ku ekaay sooma marka waa saas wa sax wa naam marka kan dambaan raaciyaa marka kaas waxaa weeyaan waa afar dambe haye a waaba kanbe kii ka horreeyey waayo xadiidka laba kun iyo laba boqol iyo lix soo maaha todoba eh, xadiidka laba kun laba boqol iyo todoba waa xadiidkii eh, cashirka hore ayuu ahaa qaala aimam nas akhbaranii ibraahim ibn xasan alkhacami weeyaan waa iqa can xajaaj alacwar can shucba waa imaamkii qaal wuxuu yihi shucba qaala li alxakam xakam ayaa wuxuu ii yidhi igu yidhi samictuhu minhu isaga ayaa isaga ayaan ka maqlay mud arbaciina sanatan afartan sano xilligeed ama ka hor ayaan ka maqlay uma intaa kadibna qaala alxakam xakam wuxuu yidhi waxadaanii bihi xadiidkan waxaa ii warramay maymuun ibna abi shabiib ayaa ii warramay ibna mucaad ibni jabal ayaa ii warramay marka xadiidkan wuxuu leeyahay qaali xakam samictuhu xakam horaanaan u marnay isagoo maymuun ibna abi shabiib can mucaad ka wariyey laakiin xadiidkan wuxuu leeyahay maymuun ibna abi shabiib can mucaad wa markaas ibna mucaadkaas meesha kuma jirta ma halkaasaad tabaysaa axsanta jasaaka allahu khayran waa malxad aada u fiican allah ku xafidiyo marka ibnadaas waa can can mucaad wa waa malxad aada u fiican waxaa ku baraarugay sheekhan baa ku baraarugay jasahu اllahu khayran xadiidka laba kun iyo laba boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadiidka caaw cashirku ka bilaaban in sha allah waa xadiid صaxiix qala imam akhbarana moxamed ibnu xaatim wa iqa qaala ambana swayd ibn nasr marwsi qaala ambana cabdullahi bn mubaarak can bni jurayj qira'atan akrin lagu dul akhriyey can caطaa'in uu ka wariyey qala wuxu yhi ambana waxaa noo warramay caطaa'un ayaa noo warramay azayaat caطaa'unta marka bedelkeedii maxay noqonaysaa ya akhyaaray xalayaan baraarujinay caطaagaas waxaa lagu bedelayaa muxuu ahaa abu saalix abu صالح cطاء زyات waa l weligin maad maqشheen intaad noolaydeen abu صالح زyات السمان الذaكوان weyaan waa ثiqة habt ninkaas أنhu isaga abu صالح الزyات samع وxuu ka maqلay abا هuraيرaةa ayuu ka maqلay رaضي الله taعaل عنه يquل isagoo le qاaلa رasuل رasuلka وxu yh صل سلم الصيaamu soonku juنaة waa gaashaan xadيidka laba kun laba boqol iyo soddonaad waa xadيث صaيixa qala imaم بن sacd akbarna qutayb ibn saciid qaala xadaثna layث ibn sacd can yaزيid ibn abi xabiib ثiqaة kaثيir اxadيiث weeyaan can saciid بن أبي hind الفiزاrي mولاهم ثقة أن مطرفا مطرف بن عبد اللahi الشhkيr wya waa ثقة waa yahay rajuلا min bني cاmr iبn sacsac rajuلا ayaa meeشhaan qoran rajulun yay u qoranta rajulu axsanta ay huwa isaga rajulu nin weeyaan ninkaasoo min bani caamir ibnu sacsacata ka ahaaday rajulan bedelkeeda waxaa laga dhigi rajulun ayaa laga dhigi waaya xadaa wuxuu sheegay ana cumaan ibnu caas cuثmaan ibn abilcaas ninka la yidhaahdo dacaa inuu u yeehay lahu isaga ugu yeehay bilabanin cana dacaa lahu inuu ugu yeehay bilabanin cana liyasqiyahu inuu waraabiyo faqaala muطarifin wuxuu yidhi inii aniga saaimin waan soomanahay faqaala cuثmaan wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasul lahi ka maqlay sal slm qul isagoo la asiyaamu soonka junnatun waa gaashaan ka junnati axadikum midkiin gaashaankiisa fi lqitaali markuu dagaalka ku jiro oo warmaha iyo leebabka iyo iyo falaaraha iyo sidoo kale seefta in lasaga celiye sidaasoo kale ayuu qofka soonka wuxuugu noqonaya gaashaan soonka gaashaanka noqona marka waa soonkee waa noo imaan doonaa dabcan waa soon sunnaahna wuu noqonayaa kan eh, faradkan uu noqonaya laakiin waa kan aanan la dalaacinin oon la qararinin ka isaga weyaan oo la ilaaliyey man lam yadac qowla zuuri walcamala bihi falaysa lilah xaajatu fi an yataca طacamahu wa dadka qaarkood markay soomaan dabcigooda waa hallaabi markay soomaan afkoodii xirnay uu furmi cunadii ay ka soomayaan laakiin dhanka kale ay furmayaan xantii iyo caydi iyo dagaalkii iyo muxuu ahaa aflagaadadii iyo wix lamidka ahaa ayay u jeesanayaan nasal allah asalaamata alcaafiya xadiidka ilifraaq uu helaya xilliga cunada cuna iyo wixii khaasatan dadka balwadda lamaarate dadka dadka balwadda lo qaadka iyo cuna iyaga waxaa weeyaan waa keedadan yihiin ilaa man raxima rabuka bedelkii marka waxay u gelaysaa waxaa weyaan maxaa la dhihi jiray markuu qofka qaadka qabta qudaadii samayn iyo dubur iyo waxbay sheegi jireen wax badan baa qofkii marka dabcigiisa waa isbedeli furuuryaha isbedeli indhihi isbedeli khaasatan toban beri oo horeysa qofka dadka balwadala waa kadeedmayaan markii dambe ayagoo la qabsaday oo marka wixii sunuq ka yir ka baxay oo jirkooda soo noqday oo noolaaday ayay marka ramadaanku dhammaanaya maalinta ciiddaha marka ah, ah kadibna noo soo qabta lalihi oo baleda ilahay uu ka nadiifiyey adib loogu noqonay nasal allah aslama alcaafiya xadii laba kun laba boqol iyo ko iyo soddonaad waa xadii saxiix qaala alimam nsd akhbarna cali ibn xusein adirhami waa saduuq qaala xadaثana ibn abi cadiy so halkaa ma joogno ibn abi cadiy maxamed ibrahim wayn iqa can abi isxaaq isabiici can saciid ibn abi hind can muarif qaala wuxuu yidhi inta badan noo soo hormareen qaala wuxuu yidhi muarif dahaltu waxaan u galay cala cثmaan ibn caas ayaan u galay radia allahu tacala anu arda fadacaa wuxuu u yeeray bilabani caana ayuu u yeeray faqultu waxaan ihi innii aniga saamin waan soomanahay faqalu samictu waxaan kama rasuulaya kama sal sl yqul isagoo dhan asawmu soomku junnat waa gaashaan min naar naarta ayuu gaashaan qofku yahay ka junnati axadikum midkiin gaashaankiisa fi lqitaali markuu dagaalama gaashaanka uu noqdo sidaa weeyaan marka soonkii aad ninkaan soonaay soon naafila ayuu ahaa sunna soon sunna ayuu ahaa saxaabigaas marka ninkaas wuu bishaaray haddii aadba sooman tahay soonka shaqo badan ayuu kuu qabana ayuu ku yidhi radia allahu ta radia allahu xadiidka laba kun laba boqol iyo labiiyo soddonaad waa xadiid saxiixa xadiidkaas waxaa wa mursal cafwan mursal weeyaan qaala wuxuu yidhi imam nasaai akhbaranii zakariya ibnu yaxya iqatun xaafid qaala xadaثana abu muscab axmed ibn abi bakr saduuq weeyaan can اlmuqiira ibn cabdiraxmaan maqsumi waa saduuqun faqiihun kaana yahim can cabdillaahi ibni saciid ibn abi hind cabdillahi ibni saciid ibn abi hind waxaa weeyaan martabadiis maxay ahayd nacam saduq saduq ninka la yihahdo abu muscab muqira ibn cabdiraman maqsumi waa saduqun faqiihun kaana yahim haye cabdullahi ibn saciid ibn abi hindna maxaa idiin qoran ma haysaan saduq miya saduq tamaam can moxamed ibn isxaaq imaamu fi lmagaazi saduq yudalis rumiya bitashayuc waa ninkii mualifka ahaa can saciid ibn abi hind oo nuu soo hormaray waxaa weeyaan qaala wuxuu yihi saciid dakhala muطarifun calى cثmaan ayuu u galay naxwuhu naxwahu mursalun isagoo mursal ah mursal weeyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadiid daciifa qaala imam akhbarna yaxya ibnu xabiib ibnu carabi waa iqa qaala xadaثana xamaad ibn zayd ibn dirham waa iqatu habtun xuja qaala xadaثana waasil ibn muhalib muhalab alasdi waa iqa can bashaar ibnu ibn abi sayf aljarmi waa maqbuul can waliid ibn ibn cabdiraxmaan alximsi waa iqa can ciyaad ibnu quطayf miyaa idiin qoran bidami اlhayn saasaa idiin qoran mise qaiif quayf nacam can ciyaad ibni quطayf weyaan mukhadramu maqbuul qaala abu cubaydat wuxuu yidhi caamir ibn cabdillahi bn jarax weeyaane waa axad almushariin biاljanna radi allahu ta qala wuxu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasul ka maqlay sal slm qul isagoo asoomu soomka junnatun waa gaashaan maa lam yakhriqhaa qofka intuusan qararayn xadiidka dabcan waa daciif laakiin axaadiista kale man lam yadac qowla zuuri wاlcamala bihi axaadiista saxiixeed oo kale ayaa cadaynaysa weeyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam النasي ع abarna moxamed bn yaziid aadamiyu adamiyu aadamiyu aadamiyu maxaa ola jeedaa saaxib اludmi magadda ayuu samayn jiray oo shaqadiisa ahayd magdaynta haragga iyo howlahaas ku shaqayn jiray adamiyu wey aadamiyu maaha aadamiyu aadamiyu waa yahay waa ninkaas waa iqaة caabid qaala xadaثna macan ibnu ciisa alqazaaz waa iqaة tabt can khaarija ibn sulaymaan alanصari waa saduuq lahu awhaam can yaziid ibn rawmaan mowla al aلzubayr almadani weyan iqa can curwa ibn zubayr can caaishata radia allahu tacala ardaa an nabi nabign wa ore sl sl qa nabign wuxuu yidhi asiyaamu soonku junnatun waa gaashaa min naari faman asbaxa qofkii waa bariisto saa'iman xaalu isagoo sooman falaa yajhal yuusan jaahilnima la imaanin yowmaidin maalintaas jaahilnimada maxay ta marka yacni dhaqan xumo yuusan ku kicin oo jaahiliinta waay say u dhaqmaan yuusan u dhaqmin wain imru'un qof jaahila caleyh hadduu ku xadgudbo oo jaahilnimo uu kula kaca falaa yashtumhu yuusan caayin walaa yasubahu yuusan cayni shatama wasaba sabiga waxaa soo gelay shatmiga haaliban habaarku ma jira laakiin sabiga cayna waa loo isticmaalaa habaarna waa loo isticmaalaa walyaqul ha yihahdo inii aniga saaiman waan soomanahay waladii alii baan ku dhaartay nafsu muxamedin nebi moxamed naftiisa biyadii ay gacantiis ku sugan tahay la khaluufa min saaimi qofka sooman afkiisa carfoon la-aanta saaran ayaa ayabu ka diib badan oo ka udgoon badan cinda allahi alloweyn agti min riixi miski miskiga carfoonkiisa xadiidka laba kun laba boqol iyo شhan iyo soddonaad waa xadid صaxiح isnaada qala imam abarna moxamed ibn xaatim waa iqa qaala ambana xibaan xibaan bilkasri ibnu muusa weeyaan ibnu sawaar asulami waa iqa qaala ambana waxaa noo warramay cabdullah cabdullaahi ibnu mubaarak waa imaamkii can miscar ibnu kudaam waa iqatu habt can waliid ibn abi malik huwa ibn cabdiraxmaan hy hy aljurashi waa iq qaala xadaanaa asxaabunaa asxaabtanaga ayaa noo waramay lacalahu ciyaad ibnu quطayf inuu lijeeda laga yaaba can abi cubaydata caamir bn jarax qaala wuxuu yidhi asiyaamu soonku junnatu waa gaashaan maa lam yakriqhaa intuusan qofka qararinin uusan jeexin waa mawquuf xadiikaas abcan xadiidka laba kun laba boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala aimam nas abarna cali bn xujr qaala ambana saciid ibn cabdiraxmaan aljumaxi waa saduuqun lahu awhaam can abi xaazim salmt ibni dinar waa iqa can sahl ibni sacdin saacdi radia allahu ta arda waa saxaabi jaliil an nabi nabgen wu kur sal sl qa nabigen wuxuu yidhi lisaa'imiina dadka sooman ay u sugnaatay baabun albaab lisaa'imiina dadka sooman ayuu u sugnaaday baabun albaab fi ljannati jannada gudaheeda ku yeela yuqaalu waxaa loo yidhaha albaabkaas alrayaanu cokanaan badne qofka markuu biyaha iyo canaha iyo barwaaqada ka dharga ayuu marka cokanaani uu dhargi biyihii ayuu muxuu ahaa ka cokanaani laa yadkhulu fiihi ma gala axadun qof hayruhum ayagaanan ahayn faida dakhala hadduu gala aakhiruhum kii u dembeeyey uqliqa waa la xiri man dakhala fiihi qofkii gala albaabkaas gudihiisa gala shariba cabitaan iyo horta ka cabi o waman shariba qofkii albaabkaa inta gala kadibna cabitaan la siiyo oo wax ka cabana lam yadma ma ooma abadan weliga ayuu nabig yidhi sala allahu calayhi waali waslem waxaa loo abaalmarin lagu abaalmarinaya maadaama inta badan soonka oon u wato oonka isaga ahaa ayaa nihaai ayaa lagu abaalmarina inuu ka zuula annaga laakiin dadkeenan ku nool nairobi iyo meelahan qabow oon yaa arkaba yaa oomaba baahi yar waa laga yaaba qofka inay ummaddan meelaha kulun oo halkaan hadda markaa tanariifa gaarta ama gaariso aad gaartay wixii cag kasii jiro ilaa un waddankii soomaaliya waxaa weeyaan waa lagu kedeedanya dhib badan baa ka jira oonka qofka isagoo nafta ay haysa ayay u dhammaanaysaa weliba dadka oo amaba ah, xoogooda ku xamaasho amaba xoola jirka ah amaba waxaa weeyaan maalintii shaqoodhinka adag wada xitaa dadka ah, masaajid iska dhex jooga oonan ka bixin way oomayaan hawada iyo qoraxda kulul awgeed hadda qofka markuu joogo nolistan oo kale gobollada waqooyi bari haddii aad maanta dhowr litro biyo cabto inta aad masquul geli waa kow iyo laba jirkii u baahan biyihii oo dhuuqi baynama marka haddii aad halkaan aad mid yar aad cabto markii waaad raadinaysaa meel masqula ah, ayaad raadinaysaa jirkiiaba iska oonba ma qabanayo waaya xadiidka laba kun laba boqol iyo sideed iyo soddonaad waa xadii saxix lisnaada qala imam nas abarna qtay bn sacid qala xadaana yacquub ibn abi xaazim xadaana yaquub yacquub ibn cabdiraxmaan alqari waa iqa can abi xaazim slm ibn dinarka anda soomar iqatun caabid qala xadaثanii sahl ibn sacd الsaacidi radia اllahu taala arda radia اllahu taala arda ayaa wuxuu yidhi qaala ina fi اljannati jannada gudaheeda ayuu ahaaday baaban albaab yuqaalu loo yihi arayaanu rayaan ayaa la yihahdaa yuqaalu waxaa la dhihi doona yowma alqiyamati maalinta qiyaama ayna asaa'imuun aw dadki soonnaa oo soonka badnaa hal lakum miyay idiin sugnaatay ila rayaan inaad rayaan aadaan ood ka gashaan soo idinkuma habboona arrintaas soo idinkuma fiicna soo gala hal lakum waxaa loola jeedaa yani kaaliya gala rayaan wa man dakhalahu qofkii gala lam yadma abada weligii ma ooma faidaa dakhaluu goortii ay galaan uqliqa calayhim waa lagu xiraa falam yadkul fiihi eh, axadu qof ma gala hayruhum ayaga aan ahayn waa albaab soomaan arkin hadda garoonnaha diyaaradda marka la gela albaabada laba qaybood wa qayb dadka caadiga ka gala oo ummadda dhinaa ku wada xaroon qaybna waxaa la yihahdaa v i b da soo ma jirto goroma kan hadda wilsonkan yolkan ku yaalla qayb waxaad le dhanka badaxda ah v i b da oo dadka madaxda iyo ay ka galaanoo ay fadhiistaan diyaaraddi waa la wada raaci marka dambe diyaaraddi waa la wada raaci marka la raacana kadibna horay waxay leedahay first class meel horaa la fadhiisani marka maamuus gooni ahaaneed iyo biyahaas la cabsiina oo muxuu ahaa weligood ay oomaynin labadaas ayuu ilaahay gooni u siinaa subxaana wa tacaala allahuma jcalna min haulaa xadiidka laba kun laba boqol iyo sideed iyo soddonaad waa xadid saxiixa qaala imam bn sal akhbarna axmed ibn camr ibn sarx waa iqa wاlxaariث ibn miskiin qira'atan caleyh waan asmc xaariث ibn miskiin waa sheekhii alimaam الnasa'i uu sida tooska ahn wax ugu qaadan jiray waa iqaة tabt waana asmc can ibn wahb cabdulahi bn wahb qala akhbaranii malik bn asma abd hijra wa yunus yunus ibn zayd اlayli miya firi nacam waa iqaة tabt can mishaab الzuhri can xumayd bn cabdiraxmaan ibn cawf waa iqa can abi hurayrata radia اllahu ta can rasul rasulka wuxuu kar sl sl qa rsulkan wuxuu yidhi man anfaqa qofka bixiyo zawjayni laba nooc laba nooc qofka bixiyo fii sabiili اlah jidka alle ku bixiyo caza wajal nuudiya fi اljanna jannada ayaa looga dhex naadiyaal oo gudaha jannada looga dhawaaqa jidka alle qofka laba shay ku bixiyo laba nooc ku bixiyo jannada ayaa looga dhex dhawaaqa yaa cabdallaah addoonka allow haadaa arrinkan aad samaysay khayrun waa wax khayr ah khayr ayaa la dhihi jannadii dhexdeedii ayaa looga naadini kadibna faman kaana qofkii ahaada min ahli aلsalaa qofkii salaad badan lagu yaqaano oo dadka salaada badan yudca waxaa loogu yeeri doonaa min baabi الsalaa albaab baabu salaat ayaa jira halkaasa loogu yeeri doona inta ka soo gala dadka salaada badan waman kaana qofka aada min ahli jihaad dadka mujaahidiinta ragga jidkooda marayna oo jihaadka xaqa ah oo diinta ilaahay lagu koryooliyey litakuuna kalimatalahi hiya alculya wasaaishii dhabta saxda ahayd na loo maray qofkii noocaas ahna yudca waxaa loogu yeeraa min baab aljihaad baabka jihaadka ayaa loogu yeeraa isna albaab baab aljihad la yihah jannada ku yeela oo loogu yeeri waman kaana qofkaasi min ahli asadaqa dadka sadaqada la baxa dad ka mid ahaa oo gacanta furnaana oo alla dartii u yeeli jirayna isna albaabkaas baabu sadaqa baab la yihahdo ayaa laga soo loogu yeeri ay ka gelayaan kow waman kaana qofkii ahaado min ahli الصiyaam ahlu soon qofka ahaadana duciya waxaa loogu yeeraa min baabi rayaan baabka cokanaashada loo yaqaano ayaa loogu yeeri intaas marka qofkii marka laba sinfi jidka alla ku bixiyo jannada gudaheeda looga dhawaaqi addoonka allow khayraad samaysay kadibna ahlu salaadkii albaab gooni ay leeyihin oo loogu yeeri ahlu jihaadki albaab gooni ay leeyihin oo loogu yeeri ahlu sadaqadii baab gooniya loogu yeeri ahlu siyaamkii baab gooniya loogu yeeri waa fadliga ilaahay subxaana wa tacaala man yashaa wallahu dulfadli cadiim lidaalika albaabada jannada inaan ka wada xaroono kulligeen baabu salaad laazim maaha laakiin muhimaddu waxay tahay qofka inuu baabun ka helo jannadii taasaa wax weyna mid laakiin yaa nasiib badan ma taqaanaa abubakr sidiiq radi a radia allahu taala arda albaab kastaa loogu yeeri baaburayaana la fuuli abubakrow baab salaad ala fur abubakarow baab sadaqa ala fur abubakarow baab اjihaad ay ala fur abubakarow albaab kasta loogu dhawaaqi takaatarat اdimaau calىa khiraashin famaa yadri khiraashin maa yasiida kudhici marka nin khiraash la yihahda meel dhahgooye intuu baxay meel fidsan ayaa kumanaan wuxuu arkay garanuga ama eele waxaa tidhahda marka wuxuu islahaa bal midoo soo ugaarso oo maanta ba ilmihii ku qadayeene mirka miduu ku aado garan waay inta waa eh, eh, yani uu ku indhadaracay indhadarc waa taqaanaa markaas waxay yihahdeen takaatarata dabaw calaa firaashi nin khiraash ahay waxaa ku batay oo ku tira batay eh, garnuugtii ama eeladii famaa yadri khiraashun maa yasiidu khiraash marka mid uu ugaarsado ma garanay wixii waa ku wareeray waxaan ka yaabaa abubakar inkasta hadalka isaga hadal mini waxa weli meelay ku qoran tahayna muxuu ahaa eh, kama hadlaayo waxaan ka hadlayaa uun haddii intaasoo albaab looga yeeray kulli ma ka wada gelaya ma geli kulli mis miduu ka geli nacam kulli wada gelaya durub kullia hadduu intuu kan gala gudaha marku wada muxuu kan gala soo galo ood haakada mid walba axaadiidii midda kale inuu mid inuu kulli hal mar ka wada galo waa suuragal waa suuragal waa qudrada ilaahi subxana wa tacaala yani qadiyadda aakhiro markay tahay qadiyad cuquusha lagu qiyaasi karo maaha qadiyadda aakhiro waa baab kale baabun aakhar wa waa ruuxda o kale lafta nagu jirta o kale wa ruuxda nagu jirta hadda miyaan kunhigeeda iyo baabkeeda naqaana oo markaad saaxato foofayso meelo kale aadayso marka allahu aclam laakiin albaabada kulli loogu ye loogu yeeraa naska ay ku caddahay inuu ka wada gala laakiin naska kuma cadda qaala abu bakr abu bakr wuxuu yidhi yaa rasuul rasuulka allow maa calaa axadin qof korkii ma ahanin oo yudca loogu yeeray min tilka alabwaab min tilka alabwaab albaabada iyaga min daruuratin wax dhibaato ah iyo dar ahoo soo gaara ma laha ninkii albaabun albaabada ka mid looga yeero allahu akbar waa nicmo aad weyn intaas marka isaga waa taqriiban isku huba oo kale maxaa yeelay nabigana u bishaaray inuu aljannaya laakiin darajo dheeruu sii raadina fahal yucam miyaa loo yeeri axadun qof min tilka alabwaab albaabada kulliha dhammaanteed miyaa looga yeeri qaala wuxuu yidhi rasul la sl slam nacam ha waarjuu waxaan rajaynaa an takuuna minhum in adig ka mid noqoto ayuu nabiga ku yidhi sal slam marka isaga martabadii jannadii wuu damaano qaaday lan nabigeenna u shegay sal slm hadday ahljannata lagu yidhi soo maaha kadibna wuxuu sii raadinaya in kulliba meelba ay wax ku dhaafin haddii baaburayaan bas looga yeero qofka ama baabu salaad looga yeero wuxuu isleeniy amay baabu salaad wax kugu dhaafaan ya allahu akbar xadiidka laba kun laba boqol iyo sagaal iy soddonaad waa xadid saxiixa qaala imam n akhbarna maxamuud ibn khaylaan alcadawi waahiqa qaala xaddaثna abu amed abu axmed magacii waxaa la yidhaha moxamed ibn cabdillaahi alأslami wa ثiqaة habtun إila أnahu yukhطiu fi xadiiث thawri qaala xadaثna aلthawri waa imaam sufyaan aلthawri sooma ninkan hy can acmash laakiin matni ahaan waa matni macruuf can acmash wuxuu ka wariyey sulaym mihran alkahili alkufi can cmaarة ibn cumayr alkufi wa iqaة tabt can cabdiرaحmaan ibn yaزiid الnakhaci wa iqaة lahu axaadiiث kaiira radia allahu tacala arda abdullahi mascuud kharajna waxaan bahnay maca rasul nabiga ayaan la baxnay sal slm wan anagana shabaabun dhallinyaro aan laa naqdiru calaa shayin waxbana gacanaan ku haynin oo afara wax aba yaraata xoolo hayna sacluug dhallinyarada waxay dhahan mataqaanaa marka saan oo kale ay noqotaan dhallinyaradan dada waqtiyadan hadda joogaysa marka qofka waxba haynin muxuu leeyahy shiid shiid annaga shiid maxaa u naqaanaa shiid annaga maxaa u naqaanaa yaa nin oo ya ninka wu nin jebkiisi mara <laughs> waa raggaa ka sheekeyna de annaga laakin shiid maxaa u naqanaa ya haye shiid dhagaxa dhagaxa nacam ah, qof muxuu ahaa tiimbaday haye maxaa kale ya shiiditaan a axsanta axsanta xayraan ah, <laughs> marka alcumuum waa shiid bilugatina alcasriya ragga dayarta laakiin annaga waa qof waxaa weeyaan waxbaan haysano faqiirah fara maran laa namliku ma malkino hay calaa shayin waxna dad wax gaan ku gacanta ku haya ma nihin oo gacantanaga waa maran tahay laa naqdiru calaa shayina qaala wuxuu yidhi yaa macshar shabaab dhallinyaro calaykum waxaad laasimtaan bilbaaa guur fainahu guurka ayaa qadu u laabitaan badan lilbasari aragga u laabitaan badan oo xaaraanad mxuu aha ku indhafiiqdo haddii aad guur haysato inaad balaaun ay kugu taaganta kale oo mxuu ahaa ilaahay bale kula doono ama shayaan mxuu aha u ku fasaadiyey mooyane waxaa weeyaan nin xaaskiisii ka soo akacay inuu indhaha taagtaago sax maahan wa axsanu lilfarji farjigana isaga ayaa ugu dhowritaan badan axsanu oo bisiin maaha la socdaya axsanu ugu wanaag badan maahan axsanu yani ugu dhowritaan badan waa dhowraya wاlmuxsanaat markuu ilahay ka warramaya wاlmuxsanaatu min الnisa waa dumarka farjigooda ilaaliyey soo ma garan wاlmuxsanaati min min ahli kitaab wاlmuxsanaat min aladiina utuu kitaaba soo mahin ya uxila lakum aayadda ii sheega wاlmuxsanaatu min almuuminaat wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaab maxaa loola jeeda muxsanaadka marka waa gabdhaha farjigooda xumaan iyo zine ka ilaaliyey marka markii laga hadla axsanu oo bisaad ah axsanu laleeyahay lilfarji farjigana xumaanta isagaa ugu dhowritaan badan waman lam yastadic qofkaan awoodin facalayhi wuxuu joogtaynaya oo laazima bisawmi sawm fainahu soonkaa lahu isaga wijaa-un dhufaarid amaba e, wuxuu noqonayaa inuu shahwadii ka tirtiro e, waxaa weeyaan wanka iyo e, orgiga iyo ritiga iyo dibiga iyo howlahaas markii muxuu ahaa la raba in uu buurto amaba ama faraciisaba aan la rabin oo waxaa weeyaan inuu eh, qoorxumo iyo lagu untuunsan yahay waxaa la sameeyaa inta la qabta amaba raayaha ama qooraha habsaa u taqaanaan ayaa inta meesha laga jeexa laga bixiyaa waa laga siibaa koleyba ragga iyo qaraanoo sheegi doona eh, kuwee laga siibaa awrta ma laga siibaa horta ariga waa laga siiba waan arkay indhaygaan saaray laakiin awrta ma laga siibaa tahaye koranka ahsan waa laga siibaa wankana cafwan dibiga dibiga may gara garaacitaanka aad waan aqaanaa laakiin tee tee la siibaa tee la garaacawa awrta ma laga siibaa haye orgigana may waa laga siibaa haye haye geela laakiin ma laga tumaa waa siibitaan debigana debiga tumitaan miya masiibitaan laba riwaaya a horta yani ariga waana la tumaa waan la siibaa qawlan waaxidan soo ma iskuma waafaqsanin debigana ama horta noq ritiga ritiga ritiga waa siibitaan garac ma laha alcumuum ya dibigi lama siiba sooma sheekh waa lagugu qabsada dibigii xaaji cumar waxaa la yidhi dibi lama siiba nihaa'iyan waa la tumaa aad uma yaqaan xaajiga loleyma geelley <laughs> waa qiyaasti a waa xaajiga aurta waa la siibaa arigana ama waa la siiba ama waa la tumaa laakiin dibiga sheekh wuxuu yidhi sheekh cabdil wuxuu yidhi waxaa weeyaan waa dibiga waa la tumaa saasuu yidhi ma la siibaa asna waa ah, bas laba marka idan ariga iyo looda waa israaceen waana la siibaa waa la tumaa laakiin ritiga asaga waxaa weeyaan wijaa la yidhaha marka hay waa yahay xadiidka waxaan jooga laba kun iyo laba boqol iyo afartan waa xadiid صaxiixa qaala imam abarna bishr ibn khaalid alcaskari wa iqat yuqrib qaala xadana muxamed ibnu jacfar oqundar ibnu eh, jacfar la dhaha beryahadnama soo marin muxamed umaa noola daynay sooma ogdiin waxaa wa iqat صaxiix kitaab can shucba waa imaamkii can sulaymaan alacmash can ibraahim ibn yaziid anakhaci ibraahim ibn yaziid anakhaci waa iqatun faqiihun yursilu kaiira can alqama ibn qays anakhaci waa iqatun tabtun caabid faqiih ana ibna mascuudin cabdillah mascuud radi allahu ta a laqaya wuxuu la kulmay cumaana sayid cumaan ayuu kula kulmay bicarafaat carafaat waa meesha ilaahay subxaana wa tacaala uu addoomihiisa ugu xoraynta badan yahay ilaahay subxana wa tacala hana waafajiyo inaan tagno oo anagoo nabad qabno iimaankeenna uu kaamil yahay aan tagno ilahna waafajiyo bicarafaat fakhala bihi wuxuu la gooni noqday cumaan yaa la gooni noqona cbdillahi bin mascuud ayaa la gooni noqonay faxadaahu uu u sheekeeyey ana cumaana cumaanna qaala wuuu ku yii ibn mascuud wuxuu ku yidhi marka sheekadii muddo la waday oo rag bogtiis yaqaano oo isla soo qurboodayo hijre iyo qurbo islaam iyo isla soo mareen o xilli dambe ayaan la jooga waxaa laga yaaba sayd cumaan xilliga iyada inuu yahay khaliifat اlmuslimiin waana haaliban saasay u badanta ana cumaana qaala wuuu ibn mascuud wuxuu ku yidhi hal laka miyay ku sugnaatay fii fataatin gabar uzawijuka ha aan kuu guuriye ama asaga ha dhalo ama adeer ha u haado ama si kale hahaato gabar yar inaan kugu dara seed u aragtaa seed dhihi lahayden dhallinyaro sayid nala soo gaar soo ma maxay noqotay marka jawaabtii cabdillah b mascuud fadacaa cabdullaahi wuxuu yeedha calqama calqama ibnu qays annakhaci oo xirowgiisa ayuu u yeehay faxadaa wuxuu u sheegay ana nabiya nabigana sal sl qal inuu man istaطaca qofka awoodo minkum albaa'ata nikaaxa wixii eh, yani awooddi guurka awooda falyatazawaj ha guursada fainahu guurka aqadu isaga ayaa laabitaan lbasari arag laabitaan badan wa axsanu u dhowritaan badan lifarji farjiga waman lam yastaic qofkaana wadin falyasumha sooma faina sawma soomka lahu isaga wijaaun dhufaanid ayuu u yahay weyaan iyo tumid xadiidka laba kun laba boqol iyo kob iyo fartanaad waa xadiid saxiixa meesha marka waxaa laga qaadanayaa cabdullahi bin mascuud ma laga qaadan karaa inuu asaga aniga waxaa weeyaan diyaar umiihi oo baa maha inuu le ma laga yaaba oo calqamo u tilmaamaa suuragal mata mise waxaa weeyaan aniga maadaama anbaa awooda inaan guursada muxuu ahaa xadiidka nabigan ku camal fala inu inayso suuragal maahan labada dhan waa la aadi karnaa sidaa weeyaan ama labadeenna waa ku wada jirnaana inay tahayn waa suuragal wallahu aclam yaa sheekh jawaabtii looma ma sheegin ma sheegin ha lama sheegin nin buu u yeehi markiibu arkaasu xadiidka nabigu u sheegay malaa meeshaasu ku cararar miya inuusan diyaar ahayn waxaa laga yaaba xadidka ku cararay suuragal ixtimaal waaya waxaa weeyaan run ha sheegen beenna waxaad sheegtan hawaayn laga yaabaa wallahu aclam xadidka laba kun laba boqol iyo labayo afartanaad waa xadis saxiix tawriya akhbaranii hilaal ibn ibnucalaa hilaal ibnu calaa ibnu hilaal waxaa weeyaan wa nacam kii haaruuna ka horey xadidka laba kun laba boqol iyo ko afartanaad akhbarana haaruun ibnu isxaaq alhamdani waa saduuq qaala xaddatana almuxaaribiy cabdiraxmaan ibnu moxamed laa ba'sa bihi wa kaana yudallis can اacmaشh can ibrahim can cama calqama wاlأswad aswadkan waa kee ibn yaziid annakhaci weeyaan iqaة faqiih muktir mukhadram ninka la yihahda aswad ayaan rabaa markii caaw inaan reer nimanka nakhaciyiinta ah nimanka nakhaciyiinta ah oo nanaci calqama ibrahim waxaa weeyaan aswad cabdiraxmaan ibnu hakada raggaas ayaa marka tilmaam yaraan ka bixinaya aad haloo dhegeysto ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo alaswad ibnu yaziid annafci waa horta o ninkaas marka muxuu yahay dhexda joojiyey halka bartamaha la joojiyey qaab marka dhankaana waxaa nin baa ka soo geli doona oo raggaas reerna qaaci ah inta nin baa ugu imaan doona hoos nin baa ugu imaan doona u kulli wada qaraaba yihiin marka qaraabada raggaasi a u garataan bartamaha waxaa la dhigayaa daa'irada dhexda ah alaswad ibn yaziid anafci aan dhegaysana marka waxay walaalo yihiin cabdiraxmaan ibn yaziid annakhaci oon soo marnoo taqaanaan ay walaalo yihiin cabdiraxmaan ibn yaziid annakhaci iyo aswad ibn yaziid annakhaci horta waa walaala waa qodob qodobkaas qodobka labaad calqama ibnu qays annakhaci waxaa weeyaan waa ibnu akhi calqama calqama walaalkiisaa dhalay yaa la dhalaya aswad aswad waxaa dhalay calqamo walaalkiis ah oo la yihahda yaziid soo qodoba labaad maaha qodobka saddexaad cabdiraxmaan ibnulaswadna waa wiilkiis annakhaci intaa waxaa dheeri ah ibraahiim ibnu yaziid annakacina wuxuu yahay abti ma garateen yaa ku celinaa warkaan sheegay hay fadal ha fiirina kitaabka aswad axdig halkan ku yaala aswad haye aa la dhashay ko a abti u yahay waa tamaam ya amayka isku hay fadl ku dar hay ku dar haye <laughs> ragga aldirra ah. hadda waxaad sheegtay ibrahim waa sax abti u yahay sooma oo as wada abti ah eh, sidoo kale waxay walaalo yihiin cabdiraxmaanna ah. walaala yihiin waaa waaa mxuu aswada abti u ade ninka hadda aan hayno kee weyaan ah, hadda warka aan hayno waxaa weeyaan waa ninka la yidhaahdo alaswad ibn yaziid anakci ayaan haynaa oo bartamaha dhignay marka ibraahim wuxuu yahay abti iyo abti loo yahay ibraahim cabdiraxmaanna walaalay yihiin haa axsanta calqamana adeer u yahay sow adeer axsanta waa ibnu akhi weyaan ibnu akhi calqama calqama walaalkiisaa dhalay adeer u yahay haye midaa ku dhiba marka wiilkiisa wiilka mxuu ahaa ninka la yihahdaa alaswad cabdiraman bin aswad ajir ha wiilkiis waa asna marka halkaas weyaan nimankaa reer lakhaciyin ya hade calqamo walaalkiisa ninkaan dhalay a hadi marka nakhaciyiinta waa raggaas marka waa waa qaar wada dhashay oo laba ah oo ah aswad iyo cabdiraxmaan waa walaala o ibraahimna labadaana abti u ah ma garateen calqamana labadaan ayuu wuxuu u yahay adeer ibraahimna muxuu noqona markaas oo abtiga loo ahaa ay ku ahaayeen awow oo abti ahaan u noqonaya cabdiraxmaan ibn aswadna wuu jiraa oo waxaa weeyaan labadaana adeer uno labadaa mid ka mid adeer u noqoni midna waa aabihii waxaa weya calqamana waa awowgii marka waa kaas raggaas kullina hal nin oo far lagu fiqa ma jira waa iqa iyo iqatu habt tadliis tadliis yar iyo waxyaaba yar waa jiraan lakin waa rag wada culus ahlu cilmi jazahum اllah khayr waraximahum jamiica waaya ninka la yidhaahdo alaswad ibn yaziid الnakci waa iqaة faqiih muktir mkhadram mkhadram waxaa la yihahda waa ninka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xilligiis soo gaaray oona muslimay laakiin nabiga aanaan arkin calayhi الsalaaةu wasalaam waaya can cabdillahi bn mascuudin radi allahu ta qala wuxu abdlah bn mascuud qaala rasul rasulka wuxu uri sal slm man istaطaca qofka awoodo minkum alba'ata awood qofkii yeesho ba'ada waxaa weeyaan laba shay baa waa loo isticmaala qofka awooddi ragnimo waa loo isticmaala waxaa kaloo loo isticmaalaa mu'nadii oo meherkii iyo arooskii iyo gurigii iyo masruufkii iyo wixii ayadna waa lagu magacaaba labado man istaaaca qofka awda minkum alba'ata waxyaabihii guurka in la sameeyo fududaynaya qofkii awooda he falytزawajha guursada waman lam yajid qofkaan helaynin facalayhi bisawmi sowm ayaa korkii ahaaday fa inahu soomkaas lahu isaga wijaaun dhufaanid ayuu yahay xadidka laba kun laba boqol iyo laba afartanaad waa xadid saxiixa qaala alimam nasr akhbarni hilaal ibnu cala ibnu hilaal ah, saduuqun waa albahili weeyaan qaluu xadaana abi abihiis waa alcalaa ibnu hilaal fiihi liin daciifnimo ayaa ku jirta yani ضaciif toos looma dhihin laakiin dضacfi ayaa ku jira wya qal xadana cali ibnu haashim alkuufi alcaaidi caaidi saduuq yataشhayac can acmash can cumaara ibn cumayr اlkuufi waثiqaةu tabt can cabdiraحman ibn yaziid annakhaci waثiqa qaala xadaana cabdiraحman mujadan cabdiaman yay walaaliyihin aswad ay walaaliyihin ibraahim yay walaaliyihin maya ibraahim muxuu yahay marka cabdiraحmaan abti ayuu u yahay abtigii weyaan qala wuxu dakhlnaa calىa cabdillahi bn ayaan u galnay radia اlah ta wa macnaa waxaana la jira calqamatu ibnu calqama ibn ibn qays annafci oo raggan dhan mxuu ah qaarna awow qaarna adeer u ah walaswad ibn yaziid annafci oo loo yahay adeer loo yahay wa jamacatun koox faxadaanaa wuxuu noo sheegay bixadiiثin xadiiث maa ra'aytuhu aanan isagoo u warramay bihi xadiidkaas alqowma dadka ilaa min ajli maa ra'aytu aan ku noqdo marka faxadaana wuxuu noo warramay bixadiidin xadiid maa ra'aytu aan u malaynin xadaa inuu warramay bihi xadiidkan ama u sheegay alqowma dadka u sheegay ilaa min ajli ani dartay ma ooyan wax kale usan u sheegin mararka qaar moog tahay hadalka dadka dhan ayaa loo dhihi qof gooni ayaana qasadka u yahay xadiidkan markuu sheegay qofka loola dan lahaa oo waxaa loogu darxulay amaba laga raba inaad gaaro inaan aniga ahay unbaan u arka wax kale ima muuqanin ninka dhaha marka waxaa weeyaan waa cabdiraxmaan ibn yaziid annaqaci ahay malaha doob uu ahaa liannii ani kuntu waxaan ahay axdaahum sinan kan ugu da'da yar ayaan ahaa qaala rasuul rasuulka alle wuxuu yidhi ninka ninka la yidhi cbdullahi mascuud yaa macshar ashabaab dhallinyaroy dhallinyaro marka yaa ugu da'yar meesha cabdiraxmaan isaga ugu da'yar yaa macshar dhallinyaroy man istataca minkum ilba'a qofkii awood guur heli kara falزawja guursada fainahu guurkaas aqadu lbaصr aragga ay ugu laabitaan badanya wa axsanu lilfarji farjigana wuu ugu dhowritaan badanya qaala caliyun wuxuu yidhi cali eh, ibnu haashim alkuufi alcaaidi wayaane wasu'ila waxaa la weydiiyey alacmash ayaa waaa wax laga weydiiyey oo sheekhiisii ah can xadiidi ibraahim ibraahim ibnu yaziid annakhaci ayaa wax laga weydiiyey sanadkii siduu yahay qaala faqaala wuxuu yidhi can ibraahim can calqama can cabdilaahi milahu isagoo kale qaal wuxuu nacma suila waxaa la weydiiyey alacmashu can xadiid ibraahim oo faqaala wuxuu yidhi su-aashii siyaaqeeda ayaa wuxuu ahaa can ibraahim can calqama can cabdilaahi milahu isagoo kale ka waran qaala wuxuu yidhi nacam waa sax oo habkaas isaga isagaa isna waa lagu wariyaawa isna saas waa lagu wariyaa waa sax weeyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadid saxih isnaada qala imam ن abarna cmr ibn zuraaرة الkilaabi ثiqة tbt qala anbana ismaaعiil ibn ibrahim ibn culya wa ثiqة xaafid qala xadaثna yunis ibn cubayd alkhazaaz ثiqة tbt faadil waric can abi macshar abu macshar ninka la yidhaahdo magaciisa waxaa la yihahdaa kunyadiis waa abu macshar ziyaad ibn kulayb الtamimi ziyaad ibn kulayb الtamimi alxandli صaaxib ibrahim النkci ibrahim ibn yaziid anakhaci ayaa xerowgiis u yahay uu laazimay can ibrahim ibn yaziid anakhaci can calqama qaala wuxuu yidhi calqama kuntu waxaan ahaa maca ibn mascuud ayaan la jiray cabdullahi ibn mascuud ayaan la jiray wa huwa cabdullaahina cinda cuhmaan sayid cuhmaan uu la jooga faqaala cuhmaan wuxuu yidhi kharaja rasuullah nabiga alla ayaa sal slam calaa fityatin dhallinyaro ayuu kuu soo baxay bud kusoo yidhi faqala wuxuu yidhi man minkum man kaana qofka minkum daa tawlin mid awood u saaxiib ah xoolaha ayaa loo isticmaala ninkii tabar haayo falytزawaj ha guursada fainahu guurkaas aqadu laabitaan badan basra aragga wa axsanu farjiga waman laa waman laa yastaiicu faan awoodaynin weeyaane fasawmu soomka lahu isaga wijaaun dhufaanid iyo shahwajibin ayuu yahay weyaan guurka wanaagiisa kolayba dee cid loogu sheekayna lama arko nabigeenana salى اllahu alayh wali wasalam intuu guursada waad garanaysaa isaga ilaa sagaala mxu guursaday ama tobani ko waa waa loo ogolaa annagana afar ayaa naloo geliya matna wa hulaaثa wa rubac marka waxyaaba hadda beryahan taagan oo dhibka badan oo xataa raggii qudaadaha ay noo warrameen waxay yidhahdeen soomaalida islii iyo soomaalida nairobi bil kasta afar kun oo talaaqaa dhacda afar kun wixii iyaga soo gaara bil kasta waxay dhaheen afar kun oo xaalad talaaqaa dhacda mis sanada ahayd waxay noo sheegeen halkaan maalin aan soo xiraynay soo iran tartan aan soo iraynay ayaa qaadiga rashiid iyo halkan ka sheegay ma bishii u yidhi mise sanadkii afar kun horta waan rabaa inuu yidhi afar kun wax yar maaha haddii marka a wax yaraa marka horeba guursanay ku yaroo guursanayna haddii furiinka uu saa noqday soo masaa'ib maaha marka waa imtixaan marka guurka in aan xoojinno oo la badiyo dadka guursadana inay lisku haayo laga shaqeeyo waa laga maarmaan lidaalika masaladan hadda furiinka qofka hadduu intuu xanaaqa ama kuleetiga la qabto u yihahdo islaantii saddex baad ku furantah ka warrama xataa tankax zawjan hayr war kale mayaaba yeelaba waa furan tahay ood furanta ood furanta haduu yihahdo ama uu yihahdo saddex baan kugu furay gata hadduu yihahdo hadal kale mayaa jira waxba ma yeelaan kabahaa xabsada hal alaaq mms waa saddex alaaq adinkasaad fuduranaysaan culamada reesigiis e <laughs> ah. afarta madhabood afarta imaam afarta waxay qabaan inay saddexda hal mid israacayso tegi halba ay ka soo helayiin laakiin maa intay codsadeen int agee codskanayan waxay codskadeen xadiid صaxiixa oo calayhi الsalaaةu wasalaam laga wariyey amaba saxaabada waxay leeyihiin alaaqa zamanka nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam iyo zamanka sayid abubakr iyo qeyb ka mida abcumar eh, wuxuu ahaa saddexda hal qofka aduu yidha saddex baan ku furay ama uu yidha waad furanta waad furanta waad furanta hal majlis hal baa laga xisaabi jiray sayid cumar markii aad muddo jooga ayaa wuxuu yidhi falow amdaynaa calayhim war nimanka haddii aan ku adkayn lehna ka warran ummadda in lagu adkay oo hawsha ayada saddexda ay sheegteen qoorta loo saara loo saara sooma fiicnaateen faamdaa fa amdaahu calayhim markaasuu ku adkeeyey ku socodsiiyey marka kii saddex iskaga furay xaaskiisa oo yihahda saddexaad ku furan tahay macasalaama allahu garab gala xataa tankaxa zawja hayrahu ama weligii kala malanaysaan ama nin kale islaanta xaasu noqona kadib adig ay kugu soo noqoni waliba on muxallilin ahayn taysa mustacaar oon noqonin afarta marka imaam baabkaasay qaateen halkaasay um, binawaajid ku dhegeen khalaas haddii marka aad madhab imaam shaafici iyo abu xaniifa iyo maalik iyo axmed iyo haddaad aado islaanta waa waa isdayseen maca salaama laakin ashekh islam ibn taymiya iyo rag muxaqiqiin ah waxay rawnimo u kaadiya wamaa jacala alaykum fi diini min xaraj dadka loo dabciyo xanaaq ma imaani hawla wax badan baa mxua khariibmi Eh, xaaladda waa adkaani ilmaa kala lumi fasaad baa dhici asal ahaana nabigeena ala sl waqtigiisi abubakr iyo qeyb cumar ka mid ah intaba waxay ahayd muxuu ahaa in saddexdaa laga soo qaadi jiray meeshii hor nagu celinimiyo soo nas uma haysan waxa naskaa nasahay miyaa jira oon ahayn cumar inuu muxuu aha ku adkeeyo si fiican u socodsiiy maya meeshii kora marka ay u boodeen dhab halkii ay ku dhegan yihin marka annaga sigis halkan maxaa la fatwoodaa midda dambe waxaa loo yeelaa marka maxay tahay tan koobaad horta meel cidlo ma aha oo nas cad oo kalaamu rasul lah sal slm iyo ficilkiisi iyo waxaa cumar abubakr iyo qeyb cumar ka mid ah cumarna wuxuu samey waa tahawun dadka inay waad furanta waad furanta waad furan tahay iska leeyahay qofka hala wakaas hala waan noqsada hal ah, ayaad iga furanta ay noqoni in xuduudda ilaahi lagu ciyaaro dad wax fududaysan ayuu arkay wa aleyhi marka kuwaas uu ku adkeynaya halkaas ay leeyihin la socday xujada qolyahan marka maadaama nas aad jiro iyo ficil nabi ala sl slam iyo abubakr ficilkiisii oo kaamila ah, iyo cumar qayb ka mid ah ay jirto maxaan samaynaynaa meeshii aan aadna maxaa yeele haddii ah, ninka naag hal furooba la dhihi laha muxuu ah khalaas ilmihii aad dayacmaa waad aragteen xaaladda fasaadka jiro hooyo keligeed ilmo mahayn karto aabba keligii ilmo mahayn karo ilmihii marka saas bal anu kaadi muxua ugogol badino kaadi badana waa loo gogolbadiyaa maslaxadaasa laga eegay laakiin asal ahaan hawsha ma sahlano hawl culus waa marka qiilkan waa qiil meel adag laga soo qabtay adag oo dhaween tee hore hade waa sidaas ayada lidaalika waxaad ogaataan fiiri culimadeeni culimadeeni fuqahada ahi fiiri culimadeeni fuqahada ahi waxay samayn jireen oo adinkaba ad taqaanaan ii qiilday ma maqli jirteen sheekii ninkuu xanaaqi markaasuu leeya islaanti waxay kaaga furan tahay waxay iga furan tahay saddex waad furan tahay saddex baan kugu furay qara kun iska dhihi haddii ay rabaan bes markaasuu indhaha taagtaagayo gabadhiina begti ay tara ciddooda aadiyo khalaas markaasuu sheekhu imaanay sheekhow iiqilday ii qiilday ma garateen maxaa laga qaadi jiray qaalin qaalin afar jira laga qaadaya keen qaal afar jira laga qaada marka gadaal laga marsado oo sumadii lagu dhiga kadib aa lehaye ha u noqon wewe iska jir hawsha ha u dhawaan dib dambe ya hal dalqahaa culimmadeena waqigi dhihi jiri kitaabo kalena ma ictimaadayn waxay ictimaadayeen kutub shaaficiya oo ay ku taallaa ma garateen meel cildana ma ahan oo dee baatil ma raadinayaane nusuustaas ay ku xihanta kore iyo maslaxadii ay eegayaan laakiin qaalintaas ayada ayaa xoogaho qaalinta qaalinta qaalinta iska garanaysa hadde ragnimo waa taas ayada rag ragga ah, midda kale ninka laftirkiisa shee abdiwaxid wuxuu kuleeyahay ninka qaalinta laga qaaday wuu xanuunsaday moogta dib damba caduu caleyha binawaajid waa gado muxuu ah, xaaskiisa dib dib ugu furay marka adig koleyba waa baab cajiib waa ah, baabkaas ya sheekh maxaa waajiba guurka guurka qofkii awood lah oo inuu zina ku dhaca ka baqa waajibu ku noqonaya ninka qofka wuxuu awooda u leeyahay zina inuu ku dhacana khatar ugu jiraa warkaas meel ugu laaba mala waajibu ku noqonaya waajibu ku noqonaya laakiin haddii qofka uu tabar leeyahay laakiin uu zina ka baqaynin waa mustaxab istixbaab weliba oo waxaa weeyaan inkastoo masalada dee masalo khilaafi ay tahay laakiin mid liskuma hayo marba haddii qofka zina inuu ku dhaco ka baqa awoodna u leeyahay wuu guursani war malaha madaxa laga saari waayahay xadiidka laba kun ahay ah, iyo laba boqol iyo saddex iyo afartan soo ma waa xadiid saxiixa a waan sheekaynay sida xali o kale kamaana dhigin waa xadiid saxiix isnaadan qala imam sd abarna cmr ibn zirara alkilaabi wa iqatun tabt qaala ambana ismaaciil ibn wahim ibn culya iqatun xaafid qala xadana yunis ibn cubayd alkhazaaz iqatun tabtun faadin waric can abi macshar wa ziyaad ibn kulayb atamiimi alxandari wa saaxib ibrahim anaqci iqa waaye can ibrahim can alqama qaala kuntu maca macuudin wa huwa isagana cinda cumaan uu la joogay faqala cumaan wuxuu yidhi kharaja rasu nabiga lgu baxay sal slm calaa fityatin ayuu kuso baxay dhallinyaro faqala wuxu yidhi man kaana qofka minkum daa tawli mid awoodu saxay falyatزawajha guursada fainahu guurkaas aqadu lilbasari arag u laabitaan badan wa axsanu lilfarji farjigana u dhowritaan badan waman laa yastaiic qofkaan awoodin fa sawmu sawmka lahu isaga wijaaban buu u yahay xadiidka nambarka aan lahayn xadiidkan marka xadiid lafdigii ma waa hadal qiimo badan oo weliba cilmu diraaya ah oo imaam النisaaءi uu leeyahay qaala abu cabdiraحmaan wuxuu yidhi abu macshar ninka la yihahda hada abu macsharin hada midkan abu macshar ah ismu magaciisa waxa la ziyad ibn kulayb aya la yihah wahuwa iqat wa iqa wa huwa isagana saaxiib ibraahim ibn yaziid الnaqci wa rawaa canhu waxaa wax ka wariyey oo xiro u ahaa mansuur muctamir wa mugiira wa shucba waa abu macshar intaas markaa halkaa ku jooji dhibac saar halkaas halka ayada shucba markaa tirahdo jooji war kaluu galay marka wa abu macshar almadani ninka ahna ismuhu nujeex alyal wahuwa daciifun kii hore waa saxiix waa nin oo muxuuaha iqa ah kan dambana waa haa weeyaan wa huwa daciif wa maca dacfihi daciifnimisa iyadoo lala qabo aydan kaana wuxuu ad qad ikhtalaa mid isu dardarsamay ikhtalaa cindahu agtiisa iskugu dardarsameen isku dardarsameen ama isiga darsameen axaadiiu axaadiiu manaakiir kaana qad ikhtalaa wa maca dacfi aydan kaana qad ikhtalaa wuu isku dardarsamay kow aydna xer faasilo geli cindahu agtiis waxaad axaadiiu manaakiir axaadiiu munkar ah ayaa haddana wariya minha waxaa ka mid ah muxamed ibni camr can abi salmata can abi hurayra inuu moxamed ibni camr can abi salm can abi hurayra ka wariyey ayadna waxaa weeyaan axaadiista munkarkood wariyay ayay ka mid tahay can nebi sal slm qaal nabiga inuu yidhi maa bayna almashriqi walmaqribi qibla inuu sidaa yidhi waa munkar ayuu leeyahay meesha wuxuu ka hadlaa gelinta uu geliyey ninka la yidhaha macsharkaas maxamed ibn camr asaga dhexdiisa iyo abi salm ibn abdiraxman inuu qof geliyo maxamed ibn camr uu geli taas ayuu marka ku duraya wallahu aclam xadiidku wuxuu waa daciif wa hishaam ibn curwa ayuu ka wariyey isna waa xadiid daciifa ah can abiihi an curwa ibni zubayr can caiشhata can nebi sal slm qaal nabigeen uu yidhi laa taqطacuu ha ku jarin allaxma hilibka bisikiin toori ama midi ha ku jarina walaakin inhasuuhu laakin marka loo abi inhasuuhu ilkaa ku goosta nahsan ruf siista waa oo ilkaa ku cuna tooridii soomaalida taqaanayo markii kuruska iyo ammaanka iyo taxda loo keena ay ku irantahay midi ay ku irantaha ama toori lihi jiri warkaas ayuu diidaya laakiin xadiidka muxuu yahay ya waa daciif intaas haddii aan ku joojina wa hada wallahu aclam wsala اllah waslm ala abdi rasul mustafa